dhowr toddobaatan shabcayo khisaashi waa acmaal baadee laa ilaha illaa huwa weynaatay bal umuurihii kale uu tiriyay xataa imaadat aladaa min adariiq ahayd ee xishoodkii kaba mid ahaa waa kaa musanihii iyo acmaashii iimaanka ama iimaankii laguma daray kolley adiladu aad bay isagaba badnaanaysaa jaanibkaase bal waxa weeye marka la eega mafhuumka iyo musamaha iimaanka acmaashiibaa kaba mid oo acmaashuna iimaankiibay qeyb ka mida tahay ee hadalkan sheekha daxaawina intaas acmaashibaa ka baxsanayd taas buu u leeyahay qowlkiisani waa khatar bal kolley dee sharaxan sharaxyada kitaabkana ugu dee ugu weyn kolley waxyaalihii kuwii hore wixii inaga soo gaadhaynaya sharaxadaad u qayimka ibn abilcizi e, qolooyinkan dambena kolley isagunbay ku wareegaa mid taadiibiya mid ikhtisaariya waxyaalo xataa kuwa sharax yaroo kale dee duruusoodii u lahaana isaga asaas buu uba yahay isagoo waa nin isaguna xanafiya weeye kolley oo markaa masalada iyo aqwaalihii imaamka iyo tacriifkiisa iyo dee labada qowl mooye aqwaal kalena soo naqliyo ee bacda asxaabi lahwa iyo waxyaale ay yidhaaheen oo kale uu soo wada naqliyey ayaa wuxuu kaba cabiraa kaiiru min asxaabina waa dee xanafiya ujeeda waxay iyagu kuba tegeen inaan dee bal labada uu kuba kooban yahay laakiin isagu wuxuu qowlkiisa ah ikhtilaafkan abu xaniifa iyo aimada kale u dhaxeeya ahlu sunnaha ah inuu suuri yahay macnaha waa nisaac lafdiya uun wax weynoo saasoo kaba ratimayaa ma jirto waa in camalkan miyaan kuma iimaankii ku soo daraynaa iimaankii de aan kuba magacaabayna uun mise iimaankii intaasaan ku koobayna waan kaba saaraynaa laakiin wax intaa dhaafsanoo kaba ratimayaa ma jiro waa siduu arko oo wuxuu idhahaaba acmaashan jawaarixdu inay tahay mid dee laasimaysa iimaankii ama qayb iimaan laasimaysa ama qayb iimaanka ka mida ay tahay kol haddii laysku isku waafaqsanya ruuxii kabiiro ku dhacay kabiiradii waaba dee macsiyo sa aynu lahayn ruuxii muslimka imaankagama baxay imaamkiisu ha dhinbabaan ama xataa dee waajib kaba tegay oo kale kol haddii dee ay isku waafaqsanyihin iimaankii inaanu kaga baxahayn ee ay tahay uun dee mashiicadii ilaahay uu ku hoos sugan yahay haddii ilaahay doono uu cadaabayo hadduu doonana uu markaa ka cafiyayo arrinku wuxuu isu rogayaa uun dee nisaac laftee ujeedadu kan yidhi camalkan acmaashan jawaarixda lagulaba imanaya iimaankii kuma jirto ee kudhicitaankeedu dembi weyn inuu yahay oo dee waxa weeyaan taas ayuu aqoonsan yaho dee waxba ma aha si dee murjaa ay lahaayeen iimaanka ma maciisa ama tawxiidka maciisa wax dee ruuxa macsiyo wax yeelayaa ma jirto mee waxbuu yeelayaa darar waa kaba imanaya taa waa leem kan isagu yidhi musamel iimaan baa acmaashu ku jiraana camalkan ka tegitaankiisu ee gaalnimuu noqonaya imaamkiibuu kaga baxayaa isagana ma odhanoo markaa jaanibkaasuu leeyahay nisaacu lafti weeye marka xataa wuxuu idhaha qolooyinkan yidhi dee taariku salaad gaal buu noqonayaa macnaa umay odhanoon may xujaysanuun ama may dariishanuun dee salaadu iimaankii bay kaba mid ahayd marka waa ka tegey kol hadduu ka tegey iimaankii waxa weeyaan salaaddii uu ka tegey markaa saasu ku gaaro warmay odhana adilo kaloo ah dee adiladan kalee keenaysa ruuxaa salaaddii ka tegay inuu gaal noqonayo gaalnimo iyo islaamnimo ama ruuxii inay u dhaxayso salaadiiyo umuurahaasay xujaysteene intanan buu leeyahay waa camal iimaankiibay kaba mid ahayd waana ka tegey taa umay xujaysanba waa bal adigu qowlkiisa kollayna dee ghazaali oo kale oo qowlkiisu waa taa u inay nisaaca halka la lafdiga yahay qolooyinka qaba iyagu nisaca halkani lafti dahabi baa kaba mid ah mujaladka shanaad ee siyar aclam nubala kule masaladna way kusoo noqnoqotaa kitaabka markuu deebaana kitaab taraajima laakiin dee cilmi weyn oo kale ayaa kitaabka aada ugu dhex jira maxamed ibn abi sulaymaan tarjamadiisa kollay dee dhowr safxay ahaydba waa nin sheekheedii abu xaniife kaba mid a ah. dee hadalladii inu murje iyo markii lasoo naqliyey <laughs> oo dee kaba cabiraya irjaa lfuqahaa weeye kollay ciddii doonaysa inay hadalkiisa aragto waa mujaladkan idin tilmaamay safxada laba boqol iyo saddexiyo soddon bay noqon ayaa wuxuu kaba cabiraa arrinkan uu sheegayaa dee waa irjaa alfuqahaa laguba sheegayaayo markaasuu leeyahy nisaacuna halkan waa cibaaradiisu nisaacu lafdi weeye oo macno waxa weeyaan irjaa alfuqahaa salaadii iyo sekadiiyo taas ujeeddadu magacii iimaanka inaan laga aan lagu darin uun oo dee waxa weeyaan iimaankii lagu koobo tasdiiqa iyo iqraarka yaqiintaas uu kaba cabiray kuwana iimaankii lagaba saaro ee wuxuu leeyahay irjaha isagoo dhibaatada dhih ee meeshan dee madmuumka ihi waxa uu noqonaya un kaa isagu dheh alladii yaquulu laa yaduru maca tawxiidi tarku lfaraa'id waa kaa haddii faraaidii aad ka tagta oo kala dad muwaxid tahay waxba kuma yeelayso kaawaya iyagu taa malaha buu leeyahay ee magac ahaan ay uga gooyeenoo markaasu isaguna kaba dhiga nisaac lafti kole ibnu taymiya isagu dee walow idaa meelo qaarkood nisaacu xaqiiqi buu noqon meelo qaarkoodna waxa weeye nisaacu lafti buu noqonoo dee wuxuu kaba dhigaa umuuraha caynkaasna inay bidac alaqwaal walafcaal ay tahay inay bidac alictiqaad markaa noqonayne laakiin bidac alaqwaal walafcaal ay soo gelayso waayo dee usuushii sunnaha usuushii dee balmaala kitaab iyo sunna cadow inayna tusayeen ayaa ahaa in musama aliimaanna laguma soo daro isagu bidaca alaqaal laakiin dee qolooyin kala duwan oo dee bal maalan iyagu u arkaya nisaacani inuu dee xaqiiqi yahay waxyaale ay kaba ratimayaan baa jirta dee qolooyinkan tacliiqaadka ibnu baaz iyo waxaweyaan albani iyo saalex fawsaan iyo ay kitaabkan kuba leeyihiin iyo adugu kolley alusi baan filaya isaguna dee qowlkii iyo qolooyin waxay iyagu ay tahay inaanay dee nisaacan kolley xaqiiqiyo oo waxyaalo lagu dee meeshii soo baxaysa uu jiro bal waxaan leenahay in arinku in dee waa baltasaas jirta shaarixaasna taasu kala cabiray isagu waana sharaxan dee ay aada loo ictimaadsado muhimkuna in xaggan camalkan dee ka tegiisa laga tegay bal way jirta dee acmaale adilo gaara sida salaada oo kale oo dee culimmada iskuba khilaafsan inay gaalnimo keensiya inaana gaalnimo keenayna laakiin acmaashii oo kale bal imanka hadduu dee zakadii ka tago oo kale iyo hadduu tan kaba tago oo kale iyo iyagoo musamal iimaan ay kuma jirto haddana katagiisii dee waxay ka dhigayeen kol haddii aanay istixlaal jirin ama ictiqaad jirin inuu yahay dee waxa weeyaan camalka isagu waxa weyaan dee iimaankiisa ku nuqsaamayown waa macsiyown kuma gaaloobayo iimaankii weli waa u harhsan yahay bay noqon waana tii naska uu kuba yimi ruuxa zaaniga ah iyo ruuxa saariqa ah iyo ruuxa muntahirka ah iyo qolooyinka dee inaan iimaan iyagoo markay waxaa samaynayaan ama inaani koladay ficilkaa ku dhacayeen aanay muminiin ahayn haddana guud ahaan waxay isku waafaqsayin haddaan istixlaal jirin dee waxa weyaan iimaankii aanay kaga bixin iimaankii dee macsiyo iimaankoodii hoosu dhigayso nuqsaaminaysa haba ahaatee bal adigu masaladu kale waataa laakiin nusuustii badnayd se inooguba timi qowlkii salafkana ahaa bal dee qolooyinka imanka gaarkaan u saarray mooye waa inay musaman iimaan acmaashu ku jirto oo iimaanku markaa saddexdaa qaybood yahay waladilatu adilada tilmaamaysa calaa ana alcamala camalku min aliimaani iimaanka inuu kaga mid yahayna laa tuxsaa lama koobayo min alkitaabi wasunna qur-aanka iyo xadiidkaba wayanbanii calaa dalika waxaana taa ka binaysmaya waa masaajisha dee xaqiiqiga khilaafka xaqiiqina kaba dhigaysa meeshan kaba ratmi karta waxaa binaysmayo cinda ahli calaa dalika waa iimaanka inay acmaashu musama aliimaan kuba jirto oo iimaanka ay kaba mid tahay cinda ahli sunnati ana aliimaana yaziidu wayanqus oo haddii la idhaahdo iimaanku waa iqraar bilisaan iyo tasdiiq biljanaan markaa dee barhkood ku talax tageenoo waxay leeyihiin iimaankaa dadka caadigaa iyo iimaankii waxa weeyaan dadkii dad uguba gudnaa ama malaa'igtii oo kale isku xaggii tasdiiqi iyo yaqiintii waana qowl quluwi weyne uu kuba suganyo iimaanku xataa tasdiiqa naftiisa haddayna acmaashii la eegin dadku isku tasdiiq iyo yaqiin maaho waa lagu kala sarreeya aad baa loogu kala badan yahay iimaankii ambiyada iyo rushii ama iimaankii dee akaamirta sidiiqiinta iyo iimaanka dadka kale caadiga ee tasdiiqa naftiisa maahaba xaggii camal ayaan isku mid ahayn oo yaqiin iyo aad baa lagu kala tegsan yahay marka cidda iyagu odhanaysa waa isla mid uun taasiyada waa qowl kolle fog waana qowl qulugu weyne kuma sugaya bal hadal sheekhu leeyahayna kolle waa inoo dambeeya maya saaxibulmatni waxa weyan waxaa markaa masaladan ah camalku iimaanka ma ka mid baa mise ka mid maaha ka ratib ka binaysmayso cinda ahli sunna ana aliimaana yaziidu wayanqus iimaanku inuu ziyaado daacadii ku ziyaadayo khashadiyo taqwadii uu nuqsaamayana oo yaziidu biaacati daacadii uu ku kordhayo wayanqusu bilmacsiyati macsiyadina uu ku nuqsaamayo haddii laakiin la ydhaha waa tasdiiqun dee camalkii iyo de markaa macsiya kuwani way ka baxsanyihin waa shay kaba baxsan dembiba haba ahaadeen kuwana khayr u kordhay haba noqdeene asalkii tasdiiqu waa jira unbaa meesha imanayso halkaa ziyaada iimaankuma yeelanayo ziyaada ma yeelanayo dee waxyaalaha ka ratimaya isaga un mooye ayaa meeshii ka imanaysa kama qaala tacaala faama aladiina aamanuu fazaadatum macnaa ayaadkaa soo degay way u ziyaadiyeen iimaanan iimaan bay u kordhiyeen walxal hum yastabshiruun wa tacaala liyasdaaduu si ay u siyaadsadaan iimaanan maca iimaanihim oo umuurahan usoo kordheeyey dee markaa iyagna tasdiiq kale uu kordheeyo iimaan adugu iimaan iimaankoodii macim waqaala qaala allahu aladiina htadow ilaahay waa u ziyaadinaya kuwii hanuunay hudan hanuun buu u ziyaadinaya walow kaanat ilacmaalu acmaashu hadday tahay hayra daakhilatin mid aan ku jirin fi ismi liimaani magacan iimaanka lastawaa way simi lahaayeenoo jamiicu naas dadka dhammaantood filiimaani iimaankii way ku sinmi lahaayeen xagga iimaanka way ku sinmaan lahaayeen albaru waalfaajiru waalmudic waalcaasi kii bariga ah iyo kii faajirkaa ah, kii mudica ah iyo kii caasiga ah, maadaamu inta ayde inta ay daa'imayaan qad aqaru oo inta ayiin kuwa qartay bilkhaaliqi ilaahay khaaliqahaa aqoonsan oo qartay wa uluuhiyatii iyo inuu yahay keligii ka cibaado mutay wa umuuri aliimaani alukhraa iyo umuurta iimaankee kale kol intaa ayiin kuwa qiranaya aqoonsan oo wasadaquu bihaa rumeeyey intaa ayiin kuwa rumaynaya dee way iimaankii markaa way u sinaan lahayn iyagoo hadda dee bal maalan dadka kaa bariga iyo kaa faajirka ama mudiic iyo casiga kol haddii dee tasdiiq ay wadaagsadeen kayra laakin ana hada kaasi min alusuuli faasida inay dadkaas xaggii iimaankii asli liimaan ku siban yihiin taasi waa usuusha faasidkay kaba mid tahay in dee ruuxan mudeecaya kan caasigii isku iimaan ma aha tasdiiqoodu waa kala weeyahay dee dadkii iyagoo caadiga ahaa iyo ambiyadii rusushii iyo malaa'igtii iyo akaabir sidiiqiin iimaankoodi iyo dee iimaankan dadkan kale isku mid ma aha oo way ku kala tegsan yihin asl iimaan bay ku kala tegsan yihin tasdiiqi bay ku kala tegsan yihin hayr ana hada min alusul faasida wlxaqu xaquna waxa weeye wamaa dakarnaa wixi aan soo sheegnay wa mima dahaba ah ilayhi ahlu sunnati waljamaca waxaa ahlu sunnaha iyo jamaacada ay kuma tegeen oo ah iimaanku inuu yahay tasdiiqun biljanaan wa iqraarun billisaan wa camalun bilarkaan intaasi inay tahay iimaankii kolleyna waaba kan bukhaarina kitaabu waxyaala badan oo acmaasha ka mida ah de inay iimaanka ka mid tahay oo soo dhigto ayaaba jira alkhulaasa laa yajuusu ma bannaano takfiiru muslimin ruux muslima waa ilaa casharkii shalay khulaasadii weeye ruux muslima in lagu gaaleeyo bidembin dembi uu ku dhacay maa lam yastaxillahu haddaanu oo waayo xalaal aanu lahayn waxaweyaan dembi uu ku dhacay in la yidhaaho waa gaal dee taas wax bannaan maaha waana dee hin kolley khawaarij bay ahayd wuxuu waa iska socdaan beryadade takfiirkuna ilaa waqtigeedna waaba kan dee iskaba badan oo imika wejiyo kala duwanba uu yeeshay bal waxa weeyaan laa yajuusu takfiiru muslimi bidembi maa lam yastaxilla walmacaasi macaasiduna tunqisu way nuqsaaminaysaa aliimaan haddii aan xataa sulaasi iskaba dhigon tanqus idhaa sanbaa calaama i yar xarakaysan ee dhibma malaba ficilku dee waxa weeyaan isagoo sulaasiu dee mutacadina noqdaa laazimna noqdaa wa tacridu waanay u bandhigaysaa ma tucaridu waxay u bandhigaysaa ruuxii iimaankii way dhimaysaa macaasidu ciddii ku dhacdayna waxay u bandhigaysaa oo uu noqonayaa mucarad lilciqaabi dee waxa weeyaan walow aynaan u jasmi lahayn in la ciqaabayo laakiin haddana ciqaab waa mudanayaa tan lilciqaabi haddaanu dee ka soo laabmin walaa nashhadu uma qirayno oo uma goynayno weeye limuslimin ruux muslima bijannatin janna walaa naarin jasman waa inagoo dee goynayno le hebel waa ahlu janna ama waa ahlu naar ilaa man habata lahu dalika ruuxii u sugnaaday mooye oo ruuxii muslimka ahaa ee fiicnaaya camalka khayrkaa la imanayay taan shalay soo marnay dee waxaan u rajaynaynaa dadka muxsiniinta ah in ilaahay subxaana wa tacaala jannada geliyu naxariistiisa ku geliyo janno waanu rajaynaynaa taas waan filaynaa in ilaahay wixii kabadha ay ka dhacayna uu kaba cafiyo laakiin haddana markay noqoto shakhsigan mucayankaa waan odhanaynaa cidda sifaatkaali ahlu janno weeye waan odhanaynaa laakiin markay shaqsigii mucayankaa noqoto hebel waa ahlu janno iyada taa ma odhanayno ma ogin iyada taa waxay dee uu kuba dambaynayo taa ma ogin in waan odhanaynaa caamaasha caynkaasa cidda ku kacda waa ehlunaaroo camalkaa naar baa lagu gelayaa laakiin ruuxii mucayankaa markay noqoto ee waxaan samaynayay hebel naar buu gelayaa waayo camalkanuu la yimi waxaanuu samaynayaa taa iyadana ma jasminayno ma odhanayno walaa nashhadu limuslimin bijannati walaa naar rajahaasi waa jiraa ruuxii macsiyan iyo xumaanta samaynayana waan u baqanaynaa oo dee taasoo kow waan uga baqanaynaa inuu waxaan haddii dee aanu ka toobadkeenno isan xaaladiisu aato dee uu ciqaabtii muuto laakiin si gaara ruuxii mucayanka ugma goynayna wax ruuxay u sugnaato dee nasaanu hayna mooye dadkii jannada loogu bishaariya rasuulka ilaahay dee waxa weeyaan uu gaar u magacaabay mooye walmnu amni laga aamin noqdo ilaahay makrigiisa iyo waliyaasu quusasho naxariisiisa laga quustaa mimaa wixii bay kala mid yihiin yukhrijaani saaraya ruuxa min almilati miladii kaba saaraya kama ana isma aliimaani sida dee iimaanka ismigiisu ama magiciisu laa yartaficu aanu ruuxii uga kor noqonayn ilaa biirtikaabi naaqiduna wx iimaankii burinayo oo uu kuba dhaca mooye naaqidun lahu <clears throat> waliimaanu iimaankuna tasdiiqu biljanaani waa rumayn qalbi wax laga rumeeyo wa qowlun qowl billisaani oo haddii dee in badhano salafka cibaaraadkoodu kol aliimaanu qowlun wa camal barhkood aliimaanu qowlun wa camalun waniya barhkood aliimaanu qowlun wa camalun wa macrifa waa alfaado kolley aad kala tagsanaayo isku mid ee eh. laakiin markan eegna unay ku gaabsadaan in badan oo salafkii ka mida laga soo naqliya iimaanku qowl iyo camal weeye macnaa intan buu inoo shamlinayaayo macnaa qowlka waxay ugala jeedaan tasdiiqii iyo iqraarkiiba ay qowl ku wada idlaaqayaan kana waa qowl qalbi kana waa qowlkii lisaano dee camalkuna waa camalkii arkaanta marka laleeyaha aliimaanu qowlun wa camal maaha la mid maaha se cibaaradan aan soo marray ee tasdiiqu biljanaani wa iqraarun bilisaan lagu daayey ee qowlka ayaa wuxuu wada shamlinayaa tasdiiqii iyo qowlkii lisaanigaayo ah qowlkii qalbiya qowlkii lisaan buu wada shamlinaya marka alqowl iimaanu qowlan wacamal ay leeyihiin macnaa saddexdii waa inoo leeyihiin unbaan uga jeeda wal iimaanu tasdiiq bijawaayada alfaadahooda aad yar waxo alfaada waxooga ayay leeyihiinoo kolli macnuuna mid yahay uun niyaha ka cabireen macrifaha ka cabireen qowl iyo camal ha ku gaabsadeen alfaadaha salafka tasdiiqu biljanaani wa qowlun bilisaani iyo qowl iyo dee nudqiga iyo carabka laguba dhawaaqayay iyo wa camalun camal bilarkaani arkaantii isagu waxa weeye laguma camal falayo taas buu waxa weeyaan yarmaan ku darin wa maa saxa can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wixii rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh kaba sugnaaday oo dhammi oo min asharci sharciya iyo walbayaani caddayn sharci wuxuu isaguba jideeyey ah waayo qur-aanka waa lagu soo dejiyey wax la mid a ah qur-aankana siduu rasuulku axaadiistiisii inoogu sheego sunnihii oo iyaguba waxyabaa la siiyey marka rasuulka ilaahay wadiifadiisuna kumay koobnaynuun qur-aankan iyo wax inoogu soo dejiyo inuu dadka usii fasiro usii caddeeyo waa fasirayo waa caddaynayo ilaahay baa yihi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusira ilayhim laakiin umuuro aan qur-aankii kuba sugnayn oo isaga loo soo waxyooday oo uuna soo gaadhsiiyey oo sharci uu inoo jideeyey baa jiroo dee ilaahay subxaana wa tacaala isna waa waxyigiun wuxuu inoogu jideeyey haddaba wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay wixii ka wada ka sugnaaday dhammaantii oo min asharci sharciga kaa sharcigaa mubtada'a baaban odhanaynaa isaga aan qur-aankii inooguma sugnayn ee sunnaha xaggiisa aan kaba qaadanayna ee waxa laynoo jideeyo aynu kuba camal falaynaa ama aan ka tegayno ama aan la nimaadno iyo walbayaani caddayn oo qur-aankii iyo waxyigan ee matlugee kalaamkii ilaahay ahee lagu soo dejiyey uu inoogu fasiray inoogu caddeeyey inoogu tafsiiriyey ijmaalkiisii ha noqoto idlaaqiisii inoo qayday haba noqoto adigu waa bayaan dhammaantii kulluhu dhammaantii xaqan xaq weeye oo waxaa waxay rasuulka ilaahay kala sugnaaday umuurta diinta ah bal waxa weeyaan iyada taasi shay xaqah oo waajib ulitibaaca weeye oo ay tahay dee waxaweya bal dee diinteenni inooma dhammaanayso haddaynaan taa laba imanoo bal kuma camalfali karayno qur-aankii haddaynaan sunnihii sii qaadan kumama camalfali karayno qur-aankii salaad baa inoogu sugan ilaahay inaguma waajibiyey laakiin salaadaasi bal iminka subax laba ragcadood inay tahay duhur afar ragcadood iyo casar iyo cishaa yahay maqrib saddex ragcadood yahay umuurahaasi qur-aan noogumaba sugna rasuulka ilaahi baa inoo bayaamiyey haddii ay noqoto in laydhaa sunnii baa meesha kaba baxay salaadta ay aynagugu tukanaba xataa maynaan garanay acmaasha kalena waa saas oo kale haddaba wixii alla wixii rasuulka ilaahay kala sugnaada ee sharci ah dee waxa weeyaanba ama bayaan iyo caddayn wax dee jiray oo qur-aankii inoogu sugan uu caddaynaya ama mid dee uu isagu dee waxaweyaan inoo jideeyey oo markaa wixii isaga ugu yimi oo sunnihiisii inooguma sugnaadon qur-aankiiba inooguma sugnayn kulluhu dhammaantee xaqun xaq weeyaan waliimaanu iimaanka waaxidun mid weeye iimaanku waaxid mid weeye oo waa tasdiiqi wa ahluhu dadkii iimaanka wehelka ahaana fii aslihi marka la eega asalka tasdiiqa iyo asalka yaqiinta sababan hadalkiisii horay kaba rabti ee uu ku koobay iimaanka tasdiiq biljanaan iyo iqraar billisaan ayaa cibaaradana ay deetiibay daba socotaa watafaadul baynu markaa wuxuu leeyahay xaggii marka la eego ictiqaadka ama tasdiiqa ama yaqiintaas ehelkiisu way u siman yihiin oo dee waa rumayn wax la rumaynayo ilaahay subxaana wa tacaala rusushiisii malaa'igtiisa umuurihii iimaanka looga rumaynayay ictiqaadkan iyo ictiraafkaas waa wax mid keliya ah oo dee waa loo simayay jaanibkaas watafaadul baynahum laakiin kala tagsani xaggan dhexdooda ahaatay oo dee ay ku kala tegsan yihiin umuurihii diintoodu maaha asalgii iimaanka kuma kala tegayaane bilkhashyati cabsi iyo watuqa waa isla mid iyo wa mukhaalafati ilhawa hawadii oo la khilaafo iyo wa mulaasamati alawlaa waa sida mudan ee fiican oo wanaagsan oo la laasimo taas baa keenaysa tafaadulkan dadku ay halkaa ku kala sarreeyaane asalka horeed ictiqaadka ama yaqiinta way kuba siman yihiin waa hadalkii hore inayma kaba soo baxnay ayuunbay tani tabacu tahay kolley bal in haddaan gaari karno maya waxaan laga casharka dambe ka dhignan waalmu'minuuna mu'miniintu kulluhum dhammaantood awliyaau araxmaani waa ilaah araxmaan awliyadiisaoo dadkii mu'miniinta ahaa oo ilaahay markuu sheegu yihi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun muxuu yidhi alladiina aamanuu waa dadkii iimaan laga helay wa kaanuu yattaquuna ahaaday kuwa cabsada oo dee awaamirtiina u dirma nawaahidiina ka dheeraaday iyagoo iimaankiina lagaba helay kuwaas baa awliyadii ilaahay ah haddaba mu'miniintu si guud awliyadii ilaahay weeye wa akramahum laakiin ka ugu karaamo badan cind allaahi ilaahay agtiisa adwacahum waa kuwa ka ugu adeecitaan badan lilaahi dheh ka ugu adeecitaan badan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaas baa ilaahay agtiisa ugu karaamo badan in akramakum cind allahi atqaahum wa atbacahum u raacitaan badan lilqur'aani oo midba midku ka adeecitaan badan yahay rabbigii subxaanahu wa uga markaa raacitaan badan qur-aankii uga raacitaan badanya rasuulkii ilaahi salawaatuullaahi wasalaamu calayh ayuu ka karaamo badan yidhaahay agtiisa kaga karaamo badan yahay umuuruhu kollay sharaxay noogu wada iman ee fiqrada horun baan ku gaabsanaya wuxuu yihi atafaadulu atafaawutu fi lfadl tafaadul waxa weeye waa fadligoo lagu kala tagsanaado lagu kala sarreeyo asharax kullu maa kii dhammaantii saxa sugnaaday can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka sugnaaday oo min asharci sharciya walbayaani waana leenahay waaban iskaba fasirana barhkood baa saa kuba fasiray sharcigiina wixii almubtada min cindii ay ujeedadu iyadoo inoogu sugnayn qur'aankii rasuulkii ilaahay salawaatuullahi wasalaamu caleyh sunnihiisii inooguba sugnaaday inoo jideeyey waa biwaxyin min allahi wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyin yuuxab iyo walbayaani cadayn uu cadaynayaba qur-aanka wixii nooguma sugnaa ee ama dee liumuuri diin diinta umuurteedaba uu inoo caddayn fa kaasi kulluhu dhammaantee xaqan xaq weeye sawaan waxa siman oo dee taas inuu xaq yahay wax farqiga ugu dhexeeya aanay jirin maa warada wixii soo arooray bitawaaturi rasuulkii ilaahay dariiq tawaatur oo cadad badan oo laga aam yahay inay been calaa sabiili itifaaq uga dhacda ama been ay kuma heshiyaan ay noo soo naqliyeen taas iyo aw maa warada biariiq alaxaadi ama dee tira ariiq aaxaad kuwa soo kolley dee axaad iyo tawaatir kutub alusuulna waabata ay kagaba hadlaan kutub almusalaxna walow dee marka leega eego tawaatirka usuul asal uu yahay laakiin haddana musalaxana waata lagaba hadlo jidadu xadiidkan mutawaatirka la odhanaya waa xadiidtee dad badan oo markaynu eegno sifaadkay leeyihiin iyo amaakintooda iyo taas ay mustaxiil tahay caadadu ay fogaynaysaba inay dadka intaa leega intay kulmaan ay been yidhaah ku heshiiyaan ama iyagoon isugayn beeni calaa sabiili itifaaq ay ugaba dhacdo wixii ay warinayaan tiro laguma xadaynayo ee barhkooda kuma xadeeyeen ee saasun ku socday ilaa uuna soo gaadhayo mutawaatir baa laydhaah wararka aan maqlayna barbaa saasoo dee imika waa dalal badanoo inaynaan arag iyo magaalooyin badanaynu maqlayno oo kale wararkooda waan haynaa waan yaqiinsanaynaa waan rumaysnay markaa kama shakisnin waxaas de waxay nagu soo gaadheen akhbaar mutawaatiro ee kollay khabarka mutawaatirkina yaqiin buu faa'iideeyaayoo waxaad arkayso ama aad maqlayso kaluu la mid noqonaya waxaad arkaysa ama aad maqlaysa si aanad adigu naftaada aanad isu shakisiinaynan islahayn aanad ugaba shakinayn tolan waxan ma lahubaayo waxa aanad odhanayn ayaa khabarkii dee kugu soo gaadhayna uu yaqiin noqonaya akhbaarta axaadkuna maaha ruux keliya uun midkii iyo labadiiyo saddexdiiyo afartiiba waxay warinayaan kulli akhbaar axaad weeyo macnaa ruuxan dee lagu kalsoon yahe hiqada war hadduu kuu sheego waad aqbalaysa waad rumaysan laakiin haddana waa bashar qanad baa ka dhici kara khada baa ka dhici kara waatan axaadiidaba ragga mutqiniinta xufaad ahaa axaadiisooda qayb ka mida cileyn ay ku yimaadaan la cileeyo isagoo markaa ama khada isaga kaba dhacay ama waxyaalo laguma cileeyo ruuxii waxaad ku bannaynaysaa in warkiisani aanu soo noqon waad bannaynaysaa marka waad rumaysatay laakiin shaki waa aqbali karaa warku sidan siaana ma odhan kartid waa nafsul amarkiiyo waaqicu ku yahy haddii ruux labaad ku biiro way kuu sii adkaanun weli arrintaasi meeshii kama baxayso bal adigu markaa intaa aan tawaatur gaadhinna akhbaar axaad bay yidhahaan axaadiisna dee axaad ha u badnaato mutawaatirba iyaguna aan yaraynba laakiin kuwan aan la sinayninba waa ka mid haddaba wuxuu leeyahy akhbaartii rasuulka wixii tawaatur nagu soo gaadhay iyo wixii dariiq axad nagu soo gaadhay laakiin sugnaa inoo ansaxay in daciif yahay marka halkan dee waxa weeyaan arrinkii loo jeeday maaha oo dee isag mid la aqbaraya ma la xujaysanaya maahe dhammaanba xaq weeyaanoo waan ku wada camal falaynaayoo waxa weeye waa wax shay xaqa oo laazim nagu tahay inaan qaadanaa wahada huwa madhabu ahlilxaqi dadka iyagoo ahluxaq aha madhabtoodana taa weeye qolooyinka axaadiida axaadiida dani unbay faa'iideynayaan oo markaasaa daraaddeed looma aqbalayeen waa asxaab alahwaawm wa kullu man ruux kasta oo shaksi kastoo kadaba been sheegta calaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay ku been sheegta fi lxadiidi oo ujeedadu rasuulka ilaahay xadiid aanu odhanon kiisii ahayn buu u tiiriyey u nisbeeyey isagoo been sheegay fa ina allaha qad fadaxahu kaas ilaahay waa fadeexeeyeyo dee umuuraha waa wax dee a'imo ilaahay ugu soo saaray xufaada ah, nuqaad ah oo waxaasi aanay kaba qarsoomin mid kastoo waxaa sameeyeyna rabbi waa fadeexeeyey oo iyada markaa wuxu soconaya maaha ee waxalla wixii rasuulka ilaah xaggiisa inoogala yimi waa xalqaas ay tahay in la raaco ama tawaatur aynaogu soo gaadho ama axad aynaogu soo gaadho bal hada alkalaamu binaء clى اlasl wallah subxana wa tacala aclam wاliimaanu waaxidu waaluhu fii aslihi sawaءun bal kollay masaa-ishii iimaanka ayaa inoo soo socotay musamihiisii waan soo aragnay iyo bal aqwaashii kuba sugnayd iyo qowlkii ahlusunna waاljamaca murji'at alfuqahaana bal tacriifkoodii iimaan ahaan iyo bal taas waan soo aragno kollay niqaad kala duwan khilaafku iska suuri noqonayo si aan shalay soo sheegnay walow niqaab ansaabta oo barhkood arki doono khilaafku uu noqonayo khilaaf xaqiiqi ah oonu suuri ahayn marka wuxuu yidhi bal waan soo laqbayne waan ku yar laabayaa un si fiqradaan isugu xidheen waaliimaanu iimaanku waaxidun mid weeye oo iimaanku tacriifkiisina isagu wuxuu ku soo tacriifiyey inuu yahay tasdiiq qalbi ama tasdiiq janaan iyo iqraar carab iqraar lisaan oo rumayntan ictiqaadkan jaasimka ee yaqiintan shaki lahayn ee uu ruuxu rumaynayo umuurahan iimaanku dee aynoona dambeeyo horanan u soo aragnay ee umuurihii dee iimaanka ahayd in la rumeeyo iyo qirashada carabka ayuu inoogu soo fasiray bal taas buu inoogu soo fasiray <clears throat> wixii intaa dhaafsamaayoo dee camalkuna inuu musaman iimaan kuba jirana waan soo ogaanay marka wuxuu leeyahay sheekhu iimaanku horta mid weeyaanoo dee marka xaqiiqadiisa lagaba dhigo atasdiiqu bilqalb iyo iqraarkan eerkiisa marka la eego mid buu noqonayaayo ujeeddadu waxay noqonaysaa xaggii ziyaadadii iyo nuqsaantii marka asalka la eegeen le acmaashii oxama ee isaga asalkiisa la eego mana ziyaadaya mana nuqsaamayo taas buu noqonaya waa imika macnaha hadalkiisu suu yahay masaladana masala ziyaada iimaanka antiisa kole waa furuucdii masalada horaynu soo marneen iimaanku muxuu yahay oo haddii la idhaa dee waa siduu isagu kusoo tacriifiye murji'at alfuqahaana qowlkoodu ahaa altasdiiqu bilqalbi waaliqraaru billisaan marka waxay noqonaysaa in la yidhaaho tasdiiqi haddii tasdiiqii la waayo halkaa lagu kala bato wuxuu si rogayaa shakiya yaqiintaas waa loo sameeyaya tasdiiqa laakiin marka la yidhaha iimaanku waa tasdiiq bilisaan iyo mee tasdiiq bilqalbi iyo iqraar bilisaan iyo camal bilarkaan marka la yidhaaho bal iyada taas waa dee ziyaadadii way imanaysaayo waa la kala badsanayaa bal tasdiiqa naftiisa loo kala badanayaa san imika aan sheegi doono marka dambe laakiin ujeedadiisa taasoo macnaa markaa masalada hore ayay furuucdoodii kaga mid noqonaysaa waana meelaha khilaafku xaqiiqi noqonayo wa ahlu ehelkiisuna fii aslihi marka la eego iimaanka asalkiisoo tasdiiqa qalbi ah sawaaun way ku siman yihiin oo iyagu halkaa way u siman yihiin bal waa sharaxay nooguba imantaa wixii ka duwan watafaadulu baynahum haddaba kala tagsanida dadku iyo tafaawudka iyo kala fadlibadnaanta xaggan iimaankii iyo umuurahiisa ay ku kala tafaadulsan yihiin xaggaa ku kala sarreeyaani bilkhashyati cabsidii buu noqon wa aahaartii markaa iimaankii ama acmaashii qalbiga ahayd iyo watuqaa dee waa wixii xumaantii oo lagaba dhowrsado wa mukhaalafatu lhawaa hawadii oo la khilaafo oo ruuxu dee uu addeeco ilaahiyo rasuulkiisii hawadiisii khilaafo wa mulaasamatu alawlaa sida mudan ee fiican oo la laasimo sharxan eegana wuxuu yidhi hada alkalaamu kalaamkani binaaun cala alasli aladii dakarahu awalan wuxuu ku binaysan yahay oo uu ka ratimayaa asalkii uu markii hore soo sheegay oo fii tacriif aliimaani iimaanka tacriifkiisa kaas buu kuba ratimaya oo ku binaysan yahay walxaqu laakiin qowlka xaqii waxa weeye ana annaasa dadku mutafaawituuna way ku kala tagsan yihiin fii asli liimaani iimaanka asalkiisa aydan maaha camalkan qalbi ama acmaasha waxa weeyaan dee arkaanta iyo jawaarixda laga sameeyo waxa tafaawudku ku jiraaye bal rumaynta nafteeda dadku dee isku masina xaggaas oo iimaankii bal marka la eego dee weeyaan malaa'igtii iyo rusushii iyo ambiyadii iyo dadka kaabir sidiiqiin iyo dadka iyagu saalixiintii ikhtiyaarta ahaayo dadkan caadigaa ah tasdiiqooda iyo rumayntoodu isku mid maaha bal shaqsigu waxa weeyaan tasdiiqiisa kolay dee kol yaqiintiisa iyo iimaankiisaasiyo taasi ay siyaadaysa iyo kol ay daciifaysaa jirto asla tasdiiq waa lagu kala tagsanaanaya xadiid baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxu uhi alkhabaru kalmucaayana anaa laftiina wuxuu ahaaba laysa almukhbaru kalmucaayan waa labada laftiba waa xadiidka way kuba yimaadeen waana laba lafti oo inoo sugan kole axmed iyo ibnu xibaan iyana way wariyeen ziyaadana wuu leeyahay kole halkan inoo soo gelayso anaa warku la mid ma aha wixii la arkayo ama laysa almukhbaru ka loo warramay ee war loo sheegay xaqiiqsanayd eed yaqiinsanayd taas iyo warkii adigu aad indhahaadaba ku aragteed wixii aad adigu aragteed u joogtay xagga marka la eega tasawurka iyo yaqiinta iyo siaad ugu ta'asuraysa isku mid ma noqonayaan xadiidkaas baa waxaa la socday oo xadiid marfuuca wada ah ilaahay subxaana wa nebi muuse markii ilaahay u warramay ee dee uu u sheegay inuu qoomkiisii dabadii fidneeyey hoodee wuu saamiri halleeyey alwaxdii la siiyey dee towraadii ugu qornayd iyo umuurihii waa iska sitay warkii waa warkii ilaahay ilaahay baa u sheegay dee yaqiin aan yaqiini ka dambayn buu yaqiinsanaa haddana dee arrintaasi ha noqoto waxweyn ha ku keento oo ama cadho u qoomkiisii ka cadhooda iyo dee murugo jaanibkaasa laakiin alwaxdii la siiyey waxaweeyaan waa siteen markii uu qownkiisii soo gaadhay ee uu arkay iyagoo cijrigii caabudaya warka uu hayay ilaahay baana u warramay oo yaqiintee buu lahaa maxaa dhacday wa alqa al alwaaxa wa akhada bira'si akhiihi yajuru ilayh alwaxdii waa daadiyey waa dee arrintii tasawurkii dee wixii taasi khabar bay ahayd tanna iminka isagii bay hor tasawurkii uu wuxuu suuraystay iyo kaa hore waa kala dunaayeen alwaxdii buu daadiyey waa alwaaxdii si uu sitayba ee lasoo siiyo markaasuu dee walaalkiina ku booda isagoo garhkii iyo gafurkii qabanwaxaweyaan madaxii iyo garhkii isku qabanaya oo jiidaya taas baa wakhada biraasi akhii yajaruhu ilay xadiidkay la wada socoto bal marka waxaan leenahay iimaankan ama tasdiiqa naftiisu tafsiirka naftiisaa tafaawud u dhaxaynayaaoo dadkaas dee aan soo magacownay iyo dadkii caadiga ah maya taasyiqiintoodii iyo tasdiiqoodii isku mid maaha waa kala tagsanyihin asal iimaanna waa lagu kala tagsanyah wixii ama camal ahaa camal qalbiisan khashyadan iyo taqwadan iyo rajaha iyo tawakulka iyo khowfka iyo acmaal qalbi umuurahaasna dee tafaawut aad iyo aad weynoon la suuraysan karin baa dadkii uba dhaxaynaya acmaashii xubnaha laga samaynaynaya taas dawaa shay daahira oon iyada cidna inkiri karinoo bal umuurahaasoo dhan tafaawut baa jira ee wax bal maalan halkan loo siman yahay iyada taas ma aha oo walxaq ana naasa mutafaawituna fii asli limaani aydan wailaa haddii aan tafaawutkaasi jirin amkana waxa suurtagal ahaan layd an naquula inaan nidhaahno ina iimaanana iimaankeennu ka iimaani nabiyi sal allahu calayh wasalam wa ka iimaani almalaa'ikati iimaankeennu iimaankii rasuulka ilaahay ama iimaankii malaaigtu la mid iyo taas baa iimaan lahayd haddii laydhaha tasdiiqu waa mid uuno wixii tasdiiqaas haddii ay dhimaan ku yimaado shaki iyo waxyaalaha meeshii soo gelaya sadaa iyagu u tasawuruun oo markaa xaggaa waa loo sameeya haddii laydhaha taasaa iiman lahayd wa kaasna intaa la yidhaaho oo ama dee jaanibkaasna uu ka yimaado tafaadul la-aani daahir lbudlaani waa wax baatil ah oo budlaankiisu daahir yahay waina alacmaala acmaashuna bal haddaan walxaq ana naasa iskagaba cadfo walow taasi i yar amsada dee wax allo isku hadlayn karaba maahe walxaqu qowlka xaqi waxa weeye ana naasa mutafaawituuna fii asli liimaan waa mid waxaa kaloo xaqu yahay wa ana alacmaala acmaashu walxaqu ana alacmaala acmaashi daakhilatun fi smi liimaani deesaha shalayba soo qariray weeye nusuus kala duwanay kuga sugan tahay bukhaari oo kale baabu salaati min aliimaan waa acmaal kala duwan buu tiriyey isagoo tarjamo u dhiganaya inay taasna iimaankii ka mid tahay kitaabuliimaan oo kale bal markaa acmaashuna inay iimaanka ismigiisa ku jirto oo iimaanku uu markaa yahay tasdiiqaas iyo iqraarka iyo camalka uu yahay ama camalkii xubnaha laga samaynaya ha noqdo ama camalkan qalbiga ee dee khashiya leh ee tawakul leh ee rajo iyo khawf iyo umuuraha leh iyaguoo maqaamaadkii diintiiyo umuurihii iimaanka aba noqdee inuu taas adigu ay acmaashu kuba jirto magacan iimaanka oo yatafaawatu biha nnaasu acmaashina dadku ay ku kala tegsan yihiin taas iyadu waa shay daahiro dee cidna aanay bal maalan inkirin eh taasna waa qowlka xaqaa buu yidhi bal xata tasdiiq iyo tafaawatu fiihi nafsu waa taa marka horeba iimaamkii dee aanu usoo sheegnay haddii dee tasdiiqa gaarkaa la idhaah tasdiiqa naftiisa iyo rumaynta nafteeda yatafaawatu fiihi nas dadku way ku kala tagsan yihiin way ku kala sarreeyeen halkaasoo falaysa tasdiiquna inaga rumaynteennu may ahaanin ka tasdiiqi jibriila calayhi salaam wanaasu dadku kadalika saasoo kale si ay tasdiiqi iyo acmaasha ugu kala tagsan yihiin yatafaawatuuna bitaqwa alla ka cabsiga na way ku kala tagsan yihiin oo way ku kala sarreeyaanoo xaggaasna looma sinna xaggaasna laguma sinna kama qaala tacaala ina akramakum cind allahi adqaakum taa isaguba waa hadalkiisa inoogu sugnayd wayatafaawatuuna waxaa ku kala tegayaan taasi waa waxyaalihii cibaaradiisa inoogu sugnaad kuwan dambe calaa xasabi mukhaalafatihim lilhawa alfaasidi xagga marka la fiiriyo mukhaalafadooda ay khilaafayaan hawadan faasidka ah taas way ku wala tegsan yihiinoo dee ku isagu ilaahay subxaanahu watacaala uu hogaansamo awaamirtiisii qaatay nawaahidiisiina iyadna seedii u qaatay oo arrinkaa kuba sugan oo hawadiisii iyo taas aan raacahayn naftiisii khilaafay taas dadkii ka mid weeye kuwa iyagu hawadoodii raacaya iyaguna xaggaa tafaawud weynahaba jiro oo naftoodii iyo waxyaalahaasna waxa weeye dee adeeca iyo waxay uga qurxinaysay dadkuna ka mid weeyo jaanibkaasna waa lagu kala kala tagsan yahay iyo wa mulaasamatihim lificli اlamri اlmaxbuubi oo halkii uu kaba cabiray wa mulaasamati اlwlaa mudan ee fiican oo la laasimano way ku kala tagsan yihiin waayo tani waa intii sharaxiisii hadalkiisii buu sharxayaa laasimitaanka ay ficilka fiicanee ilaah agtiisa xaggiisa laguma jeceliyay ku kala tagsan yihiinna ma ay laasimayaan ay ku kala tagsanyhin dadkii dee ama dadkii mu'miniinta ahaa dee kuwa muqarabiina iyo kuwa muqtasidiinta iyo ka daalim linafsihi intii ay isugu jiraan kuwa kitaabka la siiya sidaa suuratu faadir ba ilaahay inoogu sheegay naftiisii dulmiyey oo taqsiir uu waajib waajibaadkii ku gaboodfalaya ay jirto mukhaalafo uu dee nawaahidiide intuu ku dhaco uu khilaafaya nahyigiina ay jirto iyo ku isagu muqtasida oo waajibaadkii gudanaya nawaahidiina ka dheeraanaya wixii awaamirtiina waa gudanaya ama waajibaadkiibuu la imanaya waxyaalihii laga xarimay loo diidayna waa ka dheeraanaya e laakiin acmaal nawaafila sunayaal iyo taasoo uu badsanayo ama dee waxa weyaan taas baan jirinoo waa ka muqtasidka iyo kan asaabiq bilkhayraat acmaal muqarab oo dee khayraadkii u degdegayo intuu awaamirtii ilaaliyo waajibaadkii helaan la soo baxay muxaramaadkiina ka dheeraaday haddana waxyaalihiiba aan haboonaynna ka dheeraaday sunnayaashiina badsanaya intaba dadka way leeyihin oo dee tafaawudkaa weyn ayaa jira tafaawudkaasna acmaashoodii tafaawudkaasaa kuba sugan iyadna musama iimaan kuba sugnayd tasdiiqoodii iyo yaqiintii jaanibkaas iyo acmaashii qalbigaydna tafaawud weyn baa u dhexeeya oo markaa umuurahani maaha umuuro dee la yidhaaho dadku way kuba simayna maasoo tasdiiq baa loo siman yahay walmuminuuna kole bal markaa masalada ziyaada wa nuqsaan waxay kaba dhacdaysaa musama aliimaan muxuu yaho shalay aan soo aragnay masale kalaa jirto iyadna halkan dee iyadna khilaafku uu xaqiiqi yahay oo waa masaladan al ay kala cabiraan oo dee iimaankii ruuxu anaa muminun insha allah oo kale bal mashia halkaas soo gasho oo kale oo dee waxaweya barhkood ay leeyihiin waaba shaki kuwa iyagu ziyaadadiya taa nuqsaanta inkiraya tan kalena dee shay jaa ay tahay oo dee inay ma oga hadhow waxa natiijadu noqon ama khaatimadu noqoniyo waxyaala sidaas oo kale ah isagu waa arkayaa oo dee inuu iimaan leeyahay waa isu markaa way u muuqataa waana kan deetan e eh, laakiin haddana ilaah agtiisa wuxuu kuba yahay ee wuxuu kuba noqon doono waa umuuraha soo qarsoon daraaddeed ay leeyihin mashiicadaasi waa shay jaaiza inuu yidhaah mu'minun insha allah isagoo ujeedadiisu ay taa tahay bal taasna waa waxyaalaha ka farcawmaya masalata siyaadati wanuqsaanama arintaa horeynu soo marnay ee musama iimaan muxuu yahay iyo ziyaadadan iyo nuqsaantan iyo umuuraha kaba farcawmaya weeyaanoo iyadna waa khilaaf xaqiiqiyo meelaha jira walow dee surooyinka xagga marka la eego camalkan haddii lagaba tago waajibkii oo kale ruuxu inuu dami mudanayo dee waciidkiina uu dee waxa waxaweyaan haddaan rabbi ka dhaafin uu dee isagana jasiis ama uu mudanayo oo kale in taas iyo haddii bal ruuxii ahlalkabaa'ira se horena u soo maray inoona dambaysa uu saa kuba dhinto inuu taxta almashii'a ku sugan yahay laakiin ruux muwaxidnimo ku dhintay inaan naar ku daa'imahayn iyo suurooyinkaasoo kale iyada kuma kala tagsana labada qayboodba murji'at alfuqaha haddaan eegnayo madhabkan kale waxa weeyaan dee sawaabka ama madhab ahlisunna waljamaca kuma kala tagsano xagga mowqif keliyay ka mid yihiin waa xagga qolooyin kale khilaafkanba waa suuri waa jawaanibtay eegeen kolley ibnu taymiya iyo baabadhe isagu inta badan meelahan tanaasucu jiro wuxuu leeyahay waa dee kolle mujaladka toddobaad ee majmuuc alfataawa ama kitaabkiisana kitaab aliimaan aliimaan alkabiirba waxa uu leeyahay dee waa umuurahaas inta badan waxay isaga badan yihiin tanaasuc adigu laftiya laakiin suurooyin baa jira sida kuwa aan tilmaanay oo nisaacu iska noqonayo shay xaqiiqiya ama khilaaf xaqiiqiya waalmu'minuuna mu'miniintu wliyaau raxmaani kulluhum dhammaantood awliyaau araxmaani ilaah araxmaana awliyadiisa weeye wa akramuhum ka ugu karaamo badan cind allaahi ilaahay agtiina adwacahum ka ugu adeecitaan badan weeye wa atbacahum u raacitaan badan lilqur'aani qur'aanka kollay waa iska tanwiicun kan adeecitaanka badane ilaahay iyo rasuulkiisii adeecaya dadkii kale ka daaco badani waa ka qur-aanka raacitaankiisa jaanibkaasna u badan oo dee daacada nafteedii baabaa itibaacu lqur-aan qur-aankii oo la raaco si si loo raaco marka waa tanwiicun bay noqonoo ka ugu adeecitaan badan ayaa ilahay agtiisa ugu karaamo badan ka ugu raacitaan badan qur-aanka ilah agtiisa ugu karaamo badan dee kan ugu daacada badan ama adeecitaanka badan baa ah ka atbacahum lilqur'aan marka wuxuu yihi wlmuminuuna wliyaa raxmani tacaala kama qaala caza wajal alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun alaa hooyay ina wliyaa allahi awliyada ilaahay laa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahanin walaa hum yaxzanuuna kuwa iyagu murugoonayo waxaan ka horeeyay qaabilayaana ka horeeya umuur aakhirana dee cabsi uga imanaysaa jaanibkaasi ma jirto in waxyaalihii ay ka tageen uma murugoonayaan ay kaba yimaadeen haddaba waxa weeye awliyada ilaahay waxa weeye alladiina kuwa aamanuu iimaan laba yimi dee iimaan dhaba lagaba helay wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa ilaahay ka cabsada oo bal maalan awliyadii ilaahay rabbi subxaanahu watacaala wuxuu noogu fasiray inay yihiin kuwa mu'miniinta ahee ee taqoyadu inay yihiin marka dee dadka mu'miniintii iyagoo dee jaanibkaa tafaawud jiro oo kaa muqtasidka iyo kaa asaabiq bilkhayraatba uu kaba mid yahay ayay haddana si guud ha kala sarreeyeen oo xagga ha ku kala mudnaadeena awliyadii ilaahay ay u yihiin marka wuxuu soclaa xasbi tafaawutihim waa kala tagsanidooda fiiradeed fi liimaani waltaqwa xagga iimaankiiyo taqwada ay ku kala tagsan yihiin ay ku kala sarreeyaan ayay tatafaawatu u kala sarraynaysaa oo ay u kala tagsanaanaysaa darajatu wilaayatihim wilaayadooda darajadeed cinda allahi tacaala ilaahay agtiin wa akramuhum ka ugu karaamo badan cinda allahi ilaahay agtiina huwa isagu akaruhum ka ugu badan weeye daacatan lilahi wa rasuulih adeeciduu rasuulkiisa adeeco waaksarhum ka ugu badan weeye itibaacan raacid likitaab illahi tacaala kitaabka ilaahay uu raaco iyo wa rasuulihi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay sunnihiisa walayse ma ahaanin kan ilaahay agtiisa ugu karaamo badani akarhum itibaacan limadhabin mucayan madan mucayana ka u raacitaan badan maaha ee dee waxa weeye waa qur-aankii iyo sunnihii rasuulka kaa ugu raacitaan iyo itibaac badan waana ka ugu adeecitaan badani kaa weeyaan baan leenahay ayuunbaaba ah ka ilaah agtiisana u karaamo badan alkhulaasa kulu maa saxa wax alla wixii sugnaaday can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa kaba sugnaaday ee ka ansaxay fii bayaani alsharci waalhuda sharciga iyo haduunkan caddayntii ugaba ansaxay ama isaga dee waxyii loo soo waxyooday intuu yahay uu isagoo ah mid xaggiisaba dee inoogaba yimuun qur-aankii yacnii bayaan u ahayn fa innahu xaqun xaq weeye wa ahluliimaani dadkan iimaanka wehelkiina yatafaawatuuna fii aslih kitaabka taasi matnigiisa inooguma sugnay laakiin dee qowlkii sawaabka waa kan ah asalkiisa oo bal tasdiiqii taasba markan eegno iyo dee wixii kaa ratimaye himaartiisii ahayd guud ahaanbu way ku kala tagsan yihiin asalkiisiya wa darajatin waalmu'minuuna mu'miniintu awliyaaullahi ilaahay awliyadiisa weeye wahum mutafaawituuna fii wilaayatihim calaa xasabi taqwaahum calaa xasabi taqwaahum kolba taqwadooda dee fiiradeed iyo rutbada ay joogto ayaa wilaayadooda xaggaa bal matalan u sugnaatay ee awliyadii ilaahay bay kaga mid yihiin ay taasna ku kala tagsanaanaysa ku kala sarraynaysaa wاliimaanu huwa aliimaanu biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhir walqadari khayrihi washari waxulwi wamuri min allahi tacaala wuxuu ihi sheekhu waliimaanu iimaanku huwa aliimaanu rumayn weeye billaahi ilaahay la rumeeyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa la rumeeyo wa kutubihi kutubtiisa la rumeeyo iyo wa rusulihi rusushiisa iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambe rumayn la rumeeyaa iimaanku yahay walqadari qadarkii iyadana la rumeeyo khayrihi khayrkiisiiyo wa sharih xulwihi wa murih waa iska tawniicun waa khayrkii iyo sharkii waa dhibtiis iyo dheeftiiba dee taas laba rumeeyo min allahi tacaala inuu ilaahay xaggii kaba ahaaday kalimala cibaarada min allahi sayxu jumladan walqadaridan uu ka soo gooyey hadalkii hore oon kuma cadfin bay u egtahay haddaan saa samayno waxaan odhanaynaaba walqadaru qadarku khayruhu khayrkiisa iyo wa sharuhu sharkii xulwuhu macaankiiyo wamuruu qaraarkiiba min allahi tacaala ilaahay xaggii uu kaba ahaado markaa jumlo mustanafahan kaba dhigno walow dee arkaantii iimaanka iyo qaybihiisii ay ku jirto kitaabka waxaynooga soo baranay weyataniyo isagoo inuu umuura soo celceliye ah xagga marka la eegay ilaahay iyo dee ilaahay umuurihii kuba tacalluqsanaa kitaabka bilowgiisaan ku soo aragnay maalin dhoweydna waxaan soo haynayba iimaanka malaa'igta iyo kutubta iyo rususha la rumaynayo waa ma iyaduna cashar aan dheerayn baynu ku soo aragnay iimaankii malaa'igta iyo kutubta iyo rususha la rumaynayay qadarkana xataa laba goor oo weliba ay waxu u dhexeeyeen ayaan umuurihii kuba tacalluqsanaa ku soo marnay allahuma alyowm alaakhir ayaynaan hore u soo arag ee inahan kale waa ina kitaabka ee waynu ku soo aragnay oo walow aanay isku xigxigin malaa'igtiiyo kutubtiiyo rusushana uu gaar fiqro gaaro intuu u dhigtay aynu ku soo aragnay cashar aan nagaba dheerayn xagga kalena kitaabka bilowgiisi daal iimaan billaah oo waaba uu kuba bilaabay ilaahay towxiidkii uu kuba bilaabay qadarkana isagoo hadalku aanu koobnaynba waxoogaa aan soo aragnay ama dee badnaa oo weliba ay waxu dhexeeyeen kolkolu yardae laba goor sin markaas soo celiya aynu soo aragnay makana waa noo soo celiya horta taasiyada waa mid mid kale cashirka shalaytay iimaanka wuxuu inoogu soo tacriifiyey sheekhu uu ku soo tacriifiyeyba iimaanku inuu yahay huwa aliqraaru billisaani watasdiiqu biljanaan imika halkanna wuxuu yidhi aliimaanu huwa aliimaanu billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulih isagun baana labada arrimoodba lahaaye e waxa weeyaan markaa horena musamaha iimaanka iyo xaqiiqadiisuu kaba hadlayay iminkana iimaanka naftiisu wixii uu kuba tacalluqayo umuuraha la rumaynaya maxay tahay ee ruuxa bal maalan tasdiiqan iyo iqraarkan lagaba rabay iimaanku yahay umuurahan aydee kuba tacaluqayaan imika waa dee umuurihii iimaanka musamihiisa aan soo aragnay tasdiiqa iyo iqraarka aan soo aragnay uu kuba tacalluqayo ah ee in ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo kutubtii iyo rususha iyo maalintii qiyaamo iyo qadarkii oo bal taasay tahay arrin kalena waa jiraayo dee waxaan soo dooranay ama soo aragnay iimaanku inuu yahay umuurihii diintoo dhammiba ay soo wada hoosgelayaan ama cilmi ha noqoto ama camaliya imika halkana umuuro umuuraha kaba mida ayaa iimaankii sida xadiidkii cumar ibn alkhadaab warinaye jibriil weydiiyey rasuulkii ilaahi salawaatu wasalaamu calayh wacalayhi wasalaam jibriil markaa kuba timi ayuu inoogu fasiray bal haddaba marka iimaanku dee laba idlaaq buu yeeshaa mid waa idlaaq caam ah oo umuurtii diintu ama cilmi ha noqoto ama camali ha soo gelayso waa taan lahaynba iimaanku waa qowl iyo ictiqaad iyo dee waxa weeyaan camal aan lahaynba ama qowl iyo camal iyadoo dee qowlka aan uga jeedno waxa weeyaan eh, qalbigii iyo tasdiiqii iyo iqraarkii aan uga wada jeedno iimaanku taas ba marka haddii la yidhaaho iimaanku waxa weeyaan waa ictiqaad qalbi waa qowl lisaan waa camal arkaaneed acmaashii diintaba wax ka baxsani maba jirto ujeeddadu markaa umuurtii cilmiga ahayd eeyo umuurihii camaliga ahaaba mafhuumkaasaa shumlaysto waa idlaaqa guud kolna waa idlaaq khaasahoo qaliban marka uu dee alislaam oo kale lala muqaaranaynayo ama uu la socdayo waa ka laguma fasiro oo idlaaqa khaaskeena waa markaa khaasatan dee alislaam lala muqaaranaynayo ama uu la socdo in lagu fasiro tan umuurahan ictiqaadigaah ama dee qalbiga ah laguma fasiro oo camal wixii baatinka ahaa ama camalkii baatiniga ahaana iimaankii lagaba dhigo acmaashii daahirkahaydna islaamnimo laguma fasiro bal markaa idlaaqan dambaan haynaa ka hore mafhuumkaa waasaca waan soo aragnay umuurihii diintana waa inoo shamlinayay dee waxa weeyaan hadday tahay umuuro cilmigii hadday umuuro camaliyaba tahayba waa idlaaqa guudkaasi idlaaqa caamkaa idlaaqii khaaskaana waa kan aan hayno oo in lagu fasiro ah umuuraha laguma fasiro ee waana marka islaam ay wada socdaanna dee loo kala duwayo midna acmaashii baadinkayd lagu fasiri midna acmaashii daahirkayd imikana tani waa imika fiqradana taasay noqonaysaa marka wuxuui waliimaani huwa cibaaratun can iliimaani billahi tacaala waxdaaniyatihi fii daatihi daatadiisi iyo afcaalihi afcaashii iyo wa asmaaihi wa iyo sifaadkiiba iyo istixqaaqihi mudashadiisa lilcubuudiyati cubuudiye uu mudanayo wasarfi sarfi jamiici alacmaali ilayhi acmaasha dhammaanteeda xaggiisa loola sarfinayo waa ta hore waliimaanu bilmalaa'ikati markaa cibaaratun can iliimaani billaah wa cibaaratun can iliimaani rumayn bilmalaa'ikati malaa'igtii la rumeeyo cala alwajhi aladii sabaqa dikru wejkii aynu dikrigiisii noo soo horreeyey maalin dhoweyd baan soo maray oo ah min aliimaani bihim in iyagii la rumeeyo wujuudkoodii wa jiritaankooda iyo dee khalqiga nowraaniga ee rabbi abuuray een ilaahay caasi ahayn waxaa maraba yeelaya inay bal yihiin oo dee wadaa'if kala duwanna rabbi uu waxaweeyaan uu dee iyagii xilkoodii kaba dhigay iyo waxay isaga dee kuba cibaadaysanaya cubuudiyadoodii min aliimaani bihim biwujuudihim ijmaalan duuduub iyo wa tafsiilan tafsiilna waa dee cidi inta kooban ee malaa'igtaan garanayna magacyadoodii aan hayno si gaara waxaweye laynoogu sheegay kuwaasna laba rumeeyo iyo wamaa warada wixii soo arooray min sifaatihim sifaatka kala duwan ay leeyihiin iyo wa acyaantooda sida jibriil iyo mikaail iyo israafiil iyo iyo dee sifaatkan ay kala duwan yihiin ee dee sifaatkooda ay leeyihiinba xagga khalqigooda ha noqoto xagga acmaashooda haba noqotay umuurahaas waliimaanu bilkutubi kadalika calaa maa sabaqa dikru rumaynta kutubta la rumaynayaana isaguna sidaasoo kale weeye calaa maa sabaqa dikru isagana waynu soo maray ma calimna khabarahu wamaa lam nacamlam wixii aynu warkiisa hayno aynu ognahay sida dee bal maalan zabuur iyo towraat iyo injiil iyo dee kitaabkeenna si gaaraan uga rumaynayna suxuftii ibraahim iyo iyo kuwa aynaan ogeynba dee rususha in ilaahay kutub ku soo dejiyey suxuf barhkood siiyey markaas hidaayadii bashariya guud ahaanna dee iyadu kulansatay oo waxay kulansatayna dhammaan wada xaq ahaa sidan hore u soo marray taas baaday cibaaro ka noqonaysaa iimaan bilkutub waliimaanu birusuli iyaduna rusushan rumaynta la rumaynayaa haddee naagtii hore iska wada cadfana waliimaanu huwa cibaaratun can iliimaani billahi wa cibaaratun can iliimaani birusuli man carafa minhu ma lam nacrif de iyadna kuma sugnaa hadalkoo dheer baan isaga goosanaynaa waliimaanu birusul rususha rumaynta la rumaynayaana man carafnaa ciddii aan garanee madhabyaa ka mida laynooba magacaabay sida shan iyo labaatanka kuwa sugan qur-aanka iyo wama lam nacrif kuwa aynaan dee inay badnaayeen oo taasoo ilaahay soo diray waan garanaynaa laakiin tiradooda iyo <coughs> iyo dambigooda mid tiradooda iyo bal maalan magacyadooda ma wada hayna ruman kaba haynaayo kuwaasoo kale kuwa aynaan garan ijmaalan waa tafsiilan ijmaaloo dee ilaahay rasul badan oo khalqiga usoo diray uu hidaayadooda usoo diray oo wuxuu usoo dhiibay wada gaadhsiiyey inay jireen taas waa waxaan rumayna si guud iyo wa tafsiilan tafsiiloo waa intii dee gaarka ahayd ee laynoo magacaabay inu akhbaartooda si gaara uba haynay taasna in dee iyagana gooni ahaan looba rumeeyo calaamaa sabaqa iyaduna si aynu hore usoo soo marnay aynu faqro ugu soo marnayba wa awalhum kii ugu horreeyana nuuxu nuux buu ahaa wa aakhiruhum kii ugu dambeeyana muxamadun sala allahu calayh wasalam oo dee waxa weeyaan xadiidkii shafaacada shafaacadna hore waatan u soo aragnay aynu soo maray waxaa jiray adigu dee wax ka mida ah, laakiin shafaacada weyn oo kale rasuulkii ilaahay lahaa markay nuux u imanayaan dadku waxay odhanayaan anta awalu rusul rusul adaa kii ugu horreeyey ahaabay ku odhanayaan ee ilaahay dhulka ugu soo dirayba ama dadkaa ugu soo diray markay ka doonayaan bal inuu shafaaco qaado bee miisadaa gaar ku leeyo oo rusushii oo dhan buu uga horreeyey ee nebi muxamedna waaba khaatama nebiyiin lahna aadan baa meesha dee hadal imanaya xadiid ibnu xibbaan iyo ay wariyeenna inuu ahaa dee nebi waa ahaa waa kan rusushan dee ama ambiyada inoogu jiro qur-aanka inooguba sugan xadiidka wuxuu kuma yimi xadiidka abadarray abadarrayde inuu yahay rasuul mukallam dee isaguba rasuul uu ahaa halkana nebi wuxuu inuu awalu rusul yahay ayaana dee xadiidkaa saxiixay kuba sugan kolle culimmada qaarkood si ay isuba waafajiyaanna waxa weeye in nebi aadam dee isaga dad gaala ah looma dirin awlaaddiisii bay ahayd dadka loo diray iyo wixii iyaga kaba sii beermay oo taasbaa dee wixii aduu ayay ahayd dadkan uu diinta gaadhsiiyey ama sharciga gaadhsiiyey dad gaala amay ahayn laakiin nebi ama rasuul loo diro qoom gaalaa kii ugu horreeyey nebi nuux buu ahaa intii ka horraysay nebi nuux qoomkiisan gaaloobay wixii ka horreeyey dad bay ahayn walow quruuni ay u dhaxaysay nebi aadam iyo nebi nuux ay u dhaxaysay laakiin quruun kollay calal islaam kuma sugan bay saa ibnu cabaas si ay idhaahaan haddaba in xaggan awariyadiisani waa qown gaal ah, nebi loo diro kii ugu horreeya ama rasuul loo diro kii ugu horreeya taasuu noqonayaa dee nebi aadam laakiin cidda loo diray dee waaba dadkiisii unbaabay ahayn waxay ahayn dadkiisii baabay ahayn wabinahum haddaba markaa maxay tahay wabinahum waa in la rumeeyo rusushii ciddii aan garanay ciddaanaan garanba oo kii ugu horreeyeyna nuuxa habal markaan sheegno ictibaarka aan sheegno aan eegno mid muxamedna uu khaatama nabiyiin ba aha wabinahum la rumeeyo iyagu ballaguu risaalaat illaahi tacaala risaalaadkii ilaahay inay dadkii soo gaarsiiyeen kaamilatan iyadoo dhan wabina hadyahum siiradoodi iyo dariiqoodi iyo ay laba yimaadeen akmalu hadyin wa axsanu waaba dee rusushii ilaahay soo diray ee u soo diray dadku inay dariiqooda maraan oy raacaan marka hadyika ugu taamsan uguna fiican iyo dariiq la mariyo siire iyo dee suluuk inuu yahay taas in la ictiqaadiyo waliimaanu bilyowmi alaakhiri wama fiihi min albachi walxisaab waxaa kaloo dhee isaguna halkan meesha imanaya rumayntii la rumaynaya maalinta qiyaama iyo waxa ku suganaya min albacthi waalxisaabi waaljannati waannaari waqayri dalika ujeedadu waxaa arkaantii ama qeybihii iimaanka kaba mid ah in la rumeeyo maalintaa dambe maalinta dambe waxaa loo yidhi habeen ka dambeeyaa ma jiro kol haddii maalintaas dee la gaadho habeen ka dambeeya ma jirto haddaba maalintaas rumaynta la rumaynayana waxay kulansanaysaa waxalla waxa yuumkaa dhacayoo dhan ee dee ay ugu weyntahay isa soo saarka dadka la soo saarayo qubuurahooda laga soo saari la xisaabin janno iyo naar ay kala geli bal waxyaalaha ka horreeyo dee kol haddii la dhinto qiyaamadii yarayd baa ruuxii u bilaabmaysae qabriga iyo fidnadiisa iyo naciimkiisa ama cadaabkiisa iyo umuuraha iyo waxyaalaha iyaguna dee soo bixitaanka iyo xisaabta iyo umuuraha ka wada dhalanaya umuurahaasoo dhan oo la wada rumeeyo ayay kulansanaysaa cibaaradan maalinta qiyaama ama yowmul aakhir rumayntiisu bal taas buu noqonayaa uma aliimaanu bilqadar waxaa markaa haddana soo raacayo qaybihii iimaankii kaba mida ah ama arkaantii rumayn la rumeeyo qadarkii wa annahu min cindi illaahi ilaahay agtiisa inuu qadarku kaba ahaaday wa ana alkhayra washara biqadaa'i khayrka iyo sharkuba inuu ilaahay taqdiirkiisa yahay waalxulwal walmuru waxa macaaniyo waxa qadhaan abutani waa iska tanwiicun khayr iyo sharki unbay noqon oo waxyaalahan dee maqdiga ah ee qadarka ah ee ruuxa looba qadaray masaa'ib baa ku jirta iyo dee dhibaatooyin xagga marka la eego lowq ahaan shay dee ruuxa ku adagoo ku culusoo dee waaba tan qadhaadhkii laga cabira ama shar loogama cabirayo waxaa ku jirta nicamtii iyo waxyaalaha raaxooyinkiiyo nicamta ah haddii dowq ahaan la eego dee wax la macaansado ayay noqonaysaa waana khayr iyo nafci wuxuu uguba sugan yahay haddaba qadarkii la rumeeyo oo noocaasa bal waxa weeye horta laftigan qadar marka la idlaaqo laba idlaaq bisna iska yeelan mid waxa weeye qadar iyo qadaaba qadoba marka aan idhaahno qadar iyo qadoba aan idhaahno waa arrinkan aynu horaba u soo marray imika aynu rumaysanayo waa taqdiirkii ilaahay subxaana wa tacaala uu ashyaada qadaray iyadoona waxyaalaha lala abuurin oon kownkan laba abuurin cilmigiisii asarigaana waxaanay kusii sarqeen uu qoray iraadeeyey bal maalan taas uu isagu yahay ka khalqaya taasoo waa ficilkii ilaahay subxaana watacaala iyo taqdiirkii qadaha iyo qadarkuwa noocaan noqonaya kolla waxaa la yidhahaa shaygii la qadaray naftiisa ama shaygii qada ahaayo marka haddii ruux wax ku dhacaan de waxaan idhaahnaa waxani waa qadar wixii waa waxan hadda dhacay ee imaka taasee ruuxa kuba yimi ee ama musiibaan odhanayna waa qada ama waa qadar macnaha waa wax loo qadaray imaka shayga naftiisii baan kala hadlaynaa sida laftiga khalqiga oo kale kol wuxuu noqonayaa dee macnahan masderid waa abuuritaankii ilaahay subxaana watacaala abuurayey kolla ismi mafcuul macnihii buu yeeshaayo waa wixii la abuuray waa waxaan la abuurayo marka ilaahay leeya hada khalqullaahi waa abuurkii ilaahay buu noqonayaa waa wixii ilaahay waxaan ashaadan idiin muuqataa waa ilaahay abuurkii sancadii weeye isagaa sameeyey oo abuuray bal markaa taasi khalqigaasi bimacna almakhluuq weeye haddaba qadarku midna waa taqdiirkaa hore iyo qadarkaas waana waxaa ilaahay aan dee umuurahan ilaahay u nisbaynayno markan jaanibkaa eegnana sida xadiidkii walsharu laysa ileyk oo kale ee wixii ilaahay xikmu u wada qadaray waxaana xikmu wada leeyahay umuurihiisoo dhammi waa waxaa xikmo iyo cadli ku wada wada dhisan marka jaanibkaa shar ilaahay uma nisbaynayno waa taqdiirkiisu waa wada wada xikmo wada cadli wada khayrba weeye laakiin markay noqoto ruuxa waxa helay ama waxaan imanaya shayga maqdigaa markaan eegno shayga dee ah muqadarkaa marka la eego oo itlaaqa labaad ama isticmaalka labaad ee qadarka oo cibaaradeennan ah waxaan dhacay maan leenahay waxani waa qadar waxani waa qadar oo kale iyada markaa taasi dee waa kanoo ruuxii markay noqoto wixii nicmo iyo baabkeed ahaba dee waa khayr bay u tahayba waxyaabihii shar dee masaa'ib iyo waxyaalahaas isaga binisbati lahu shar bay noqonaysaa waa waxaa qadhaadh iyo waxaa macaangu yeelanaya xagga dawqa iyo dee dareenka iyo umuurahaas yeelanaya marka shayga maqdiga ah waatan dee shar iyo khayrba waa yeelanayaa xulw iyo murba waa leeyahy laakiin ilaahay taqdiirkiisa markaan eegnayo qadadihiisa dhammaan waa wada cadli dhammaan waa wada xikmo arrintani xikmo inaga inagaba qarsoon baaba dee ay markaa kuma sugan tahay ilaahay wax amadka rabbi subxaana watacaala una abuuray ma jirto midna markaa waxaan dee kala qaadaynaa un taqdiirkaas ilaahay ficilkiisa ee qadaritaankiisii wuxuu qadaray waa cilmigiisii asarigaa waxaa ku sabqay qoritaanka haddee iyadna intaanu samooyin iyo abuurin wixii lasii qoray mashiicadiisa iyo iraadadiisa taas waa jib waa qadar waa qadar in ibnaba wixii la qadaray oo waxaan noo muuqanaya ee dhacayaba oo taasoo sida laftiga khalqiba abuuritaanka naftiisa wax la abuurayo iyo wixii la abuuray labadiiba la wada isticmaalaya hada khalqullahina macnuu waxa waa waa wixii makhluuqa ah rabbi khalqi weeye waxa weya